alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira darsigu wuxuu ku saabsan yahay nawaaqidkii ayaynu insha allahu tacaala geli doonnaa waxaan ku sii darayaa hadalkii kollay muqadimada ahaa ee shalay khulaas ahaan waxaynu tilmaannay waxaa lagu gaaloobaa inay odhaah keliya leedahay oo ficil keliya leedahay oo ictiqaad keliya leedahay oo shaki keliya leedahay sidaana ahlu sunna waljamaaca ay ku ijmaacsan yihiin oo dhammaan ay isku waafaqsan yihiin nusuusta iyo adilada sharcigina ay tilmaamayso aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaacu sunnati waljamaaca intuba ruuxa yidhaahdaa camal laguma gaaloobo camalu ljawaarix ama yidhaahdo odhaah laguma gaaloobo aan la caqiidaysnayn waxa uu ku hadlay waa baatil waana mukhaalifun likitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu aleyh wasalam wa ijmaaci ahli sunnati waljamaaca intaba waa khilaafsanye oo addiladii wax ka mida waa tilmaannay waana inoogu iman doontaa nawaaqidka gudihiisa waa inoogu iman doontaa oo istihzaagu dee waa odhaah keliya oo aan la caqiidaysnayn haddana lagu gaaloobay sida markaa suuratu tawbaba lagu sheegay markay yidhaahdeen dhab nagama ahay laguma beenin warkaa innamaa kunnaa nakhuudu wa nalcab markay yidhaahdeen lama odhan beentood weeye dhabbay ka ahayd lama odhan laakiin iyada lafteedii baa la tilmaamay haddaad dheelleelaysaan ma allaha iyo rasuulkiisa iyo aayaadka qur'aanka ku dheelleelaysaan qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxaa lagu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daarannina waa gaalowdeen iimaankiinni dabadiibaa gaalowdeene ha cudur daarannina waxaa loo sugay markii hore inay iimaan ku sugnaayeen oo maqaaladan lafteeda ay ku kufriyeen manaadka kufriguna yahay istiizaaga waa nooca la yidhaahdo alimaau watanbiihu cala alcilla la yidhahdo yacni wasfiga lasoo sheegay baa keensanaya kufriga qad kafartum bacda iimaanikum waxay ka dhigan tahay liistihzaa'ikum istihzaagiinna daraaddii baa u gaalowdeen haakada waxaan kaloo tilmaamaynaa asal waxa u ahaa qofka islaamnimadiisu sugnaatay inuu islaamnimadiisii ku baaqi yahay alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan waxaanay culammadu yidhaahdaan alyaqiinu laa yazuulu ila biyaqiini milih yaqiintu kuma suusho oo kuma tagto yaqiin la mida mooyaane qofkii islaamnimadiisa ay xasishay oo asalka islaamnimo ay u sugnaatay yaqiin la mida yaqiintaa hore ayuunbuu kaga bixi karaa islaamnimada alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asalku shaygu siduu ahaa waa inuu ku baaqi yahay ahlucilmigu waxay yidhaahdaan man sabata islaamuhu biyaqiin laa yazuulu canhu wasfu lislaami ila biyaqiinin milih ka islaamnimadiisu yaqiin ay ku sugnaato oo asalkaasi u sugnaado asalka asal la mida ou kaga baxay buu kaga guuri karaa shakiya male male kagama bixi karo waciidna waa ku soo arooray qof markaa muslima in la gaalaysiiyo waciid daran baa ku soo arooray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi ruuxa walaalkii ku yidhaahda kaafir ama caduw allah fa in kaana kadalika wailaa xaarat calayh hadduu sidaa yahay waa sida dee u yidhi waa ku sugan yahay kanna dembi kuma qabo wailaa xaarat calayhi wailaa irtaddat calayhi haddii kale isagay ku soo noqonaysaa axaadiista qaar waxaa ku soo arooray faqad wajaba alkufru cala axadihima labadooda mid baa kufrigu ku waajibaya ama ka tuuraya ee odhanaya ayuu ku waajibaya ama ka lagu tuuraayo waa xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam faqad wajaba alkufru cala axadihima yaday jirto qofku inuu ta'awul markuu u yidhaahdo inuu kollay kufriga ka baaqanayo waa jirtaa laakiin waciidada culammadu waxay u sheegayaan waa lizajri iyo si ixtiyaadka markaysaa loogu dadaalo saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen qofkii la ysku khilaafo ma muslimbaa ma gaalbaa ixtiyaadku wuxuu keensanayaa in laga xalaal miirto gaalaysiinta la gaalaysiinaayo allaahuma ilaa markaysaa wax nas sariixa yacni loo hayo mooyaane sida marka ahlucilmi badani ay sheegeen uuna ka mid yahay abu butayn yacni mufti diyaari najdiya fii zamanih wa hayruhu min ahli cilmi ay tilmaameen marka yacni qofka waxa markaa lagu gaalaysiinayo oo milladda laga saarayo oo dhiiggiisa lagu bannaynaayo waa inay noqotaa wax cad ka wuduuxi shams wax ixtimaal leh oo sida iyo sidaba aqbali kara waa inaynu noqonno ahlucilmigu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan alkufru laa yahbutu bilixtimaal kufrigu ixtimaal kuma sugnaado wax cad oo yaqiinu ku sugnaadaa laakiin shay aqbali kara inuu gaalnimo noqdo iyo inuu ka baaqdo in wax lagu gaalaysiiyo ma aha allaahuma ilaa qofku markaysaga markaa wejiga ixtimaalka kufriga ah inuu yidhi waa u jeeday mooyaane waxaanay culammadu yidhaahdaan cibaaradaasna ibnu taymiya waa cabbiray alkufru laa yahbutu bilixtimaal waa cabbiray ahlu cilmi badan baa cabbiray iska daa culammada kale xataa kutubu luga qoraysaa cajiib waxaa ah ibnu hishaam alansaari kitaabkiisa muqniga wuxuu ku qoraya alkufru laa yahbutu bilixtimaal oo kitaabku waa carabiya oo naxwu ku saabsan yahay ee talow xagguu ka galay wuxuu soo naqlinaya arayga bala la yidhaahdo low qaaluu nacam la kafaruu halkay bala yidhaahdeen arastu birabbikum hadday odhan lahaayeen nacam way gaaloobi lahaayeen hadal loo nisbeeyo ibnu cabbaas loo nisbeeyo waa iska min mulax ilcilmi sanad markaa haabita kollay looma hayo laakiin ashyaada noocaasa waxba culammadu ma tashadudaan waayo waa min mulaxi ilcilmi bay markaa yidhaahdaan ashyaadaas istinaasoo kale la isaga soo arooriyaa aahaarta iyo ku saabsan ee masaa'il culammada kaleba ay sheegeen ay markaa tilmaamayaan waayo axkaam laguma binaynaayo marka hadalka low qaaluu nacam la kafaruu markuu keeno ayuu wuxuu odhanayaa alkufru laa yahbutu bilixtimaal kufrigu ixtimaal kuma sugnaado markaasuu saa odhanaya imaamu shaafici waxauu yidhi xadiidkii xaatim ibn abi baltaca isagoo yani markaa soo qaadanaya waalqowlu qowluhu fii ma xtamala ficluh yacni qofkan markaa ficilka la yimi ficilkaasina uu aqbali karo gaalnimo iyo inuu ka baaqdo labadaba aqbali karo faalqowlu qowluhu fii xtamala ficluh qowlku wuxuu noqonayaa la aqbalayaa qowlkiisa ayaa uu noqonayaa wixii ficilkiisu ixtimaal leeyahay oo isagaa la weydiinayaa sida nebiguba u weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maa xamalaka calaa maa sanacta yacnii ficilka uu sameeyey xaatib ibnu abi baltaca oo sirta nebiga uu u gudbiyey gaalada uu is yidhi u gudbi oo isku dayey waa nooca marka markaysagaa la yidhaahdo khiyaanatu lcudma cadowgii lagu duulaayey oo sirtii dagaalka loo sheegay in lagu soo maqan yahay iyagoo warmaqabto ahaa weliba cidda sirteeda la bixinaya wa ayo waa rasuulullaahi muxamed sala allahu aleyh wasalam oo axad basharka ka mid oo la midi aanu jirin haddamaaragta oo in xumaan lala doonaa ay gaalnimo tahay marka ficilkaasi wuxuu aqbali karayay inuu gaalnimo noqdo iyo inuu ka baaqdo labadaba nebigu wejiga xun kuma xambaarin isagu weydiiyey muraadku uga jeediy maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kugu xambaaray oo kuu sababay waxaad samaysay markaasuu dabeedna cudurdaartay oo markaa uu sheegay inaanu shaki iyo raalli ahaansho kufriga uu ka raalli yahay iyo riddo inuu doonaayo yacni markaa inaanu uga jeedin aw islahaa yacni xoolahaaga ha lagugu dhowro iyo hantidaada maadaama aanad muhaajiriinta kale la mid ahayn oo qaraabo wax ku ilaalisa aanad lahayn haddama aragta marka culammadu waxay yidhaahdeen yacni yustafsalu fii maxtamal ya waa la istifsaalaya wixii ixtimaal leh isagaa la kala weydiinaya qofka yidhi ama qofka sameeyey waalqowlu qowluhu fiima ixtamala ficluh qowlka la aqbalayaana qowlkiisuu noqonaya wixii ficilkiisu ixtimaal leeyahay laakiin shaygii aan markaa ixtimaal muctabara aan lahayn ee waxa weeye markaa yacni noqonaaya inuu gaalnimo uun yahay gaalnimada lagu xambaaraya saas aawodee xadiiskii maxaa ku soo aroortay ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan gaalnimo cad inaad aragtaan mooyaane bawaaxan ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen culamo mutacadid oo shuraaxda ka mid a ah. sida nawowi waxaan jeclahay ibnu xajar laftiisu inuu saa tilmaamaaye shawkaani waxay yidhahaan bawaaxan laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri tawiilaan kufri ahayn waa inaanu aqbalayn ta'wiilaan kufri ahayn waa inaanu aqbalayn marka yacni yaqiintii baa la istisxaabayaa haddii markaysa markaa waxaan yacni ixtimaal u yeesho ama laga shakiyo wixii ixtimaal lehna isagaa la istibsaalayaa wejiga ku fasiro ayaa weji aan kufri ahayn hadduu ku fasiray la aqbalaya laga aqbalaya waan lagu gaalaysiinayn sidaa nebiguba calayhi salaatu wasalaam xaatib aan u gaalaysiin ee hadalkiisa u aqbalay hadalkiisa u aqbalay waxaana jira in ruux markaa muslim ah in lagu khato oo la gaalaysiiyo ama ruux gaaloobay in lagu khato oo islaamnimo loo xukumo islaamnimadii loo baaqi yeelo labada mid walba yaday qalad tahay haddana tee labada sii daran waxaa sii daran ruux muslima in la gaalaysiiya sii daran waata marka waxa weeye cumar bnu khadaab laga soo wariyey inuu yidhi alkhata'u fi alcafwi khayru min alkhata'i fi alcuquuba cafwiga in lagu khata'o ayaa marka ka sahlan in marka cuquubada lagu khata'o waata cabdullahi bn mascuud yidhi idra'uu can ilmuslimiina alqatla ma istatactum muslimiinta ka daafaca dilka iyo waxa la midka ah intaa kari kartaan waxaa loo yaqaanaa xuduudda in shubahaadka lagu daafaco sida xadiidka sanadkiisu daciifka yahay ku soo arooray idra'u alxuduuda bishubahaat laakiin muqtadihiisa culammada ay isla ogol yihiin ma isku waafaqsan nebigu calayhi salaatu wasalaam dad xuduud qiranaya ayuu wakhtiyada qaarkood ixtimaal soo aroorinayay maacis markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam odhanaayo waa sinaystay yacni waxa weye ixtimaalaad u soo aroorinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam lacallaka qabalta aw khamasta yacni marka waxaa laga yaabaa inaad ama dhunkatay ama aad taabatay ayaa markaa laga yaabaa bimacnaa muqadimaadkii zinada daahir maxay ku tahay zinadu waxay daahir ku tahay dee zinada xaqiiqiga in looga jeedo laakiin muqadimaadkii zinada ayuu ixtimaal ku soo aroorinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana odhanayey miyuu cabsan yahay markaasaa la ursanaya afkiisa markaasaa la odhanaya maya markaasuu odhanaya zinada ma taqaanaa waxay zina tahay markaasuu fasiraya addamarg axaadiista caynkaasi sixaaxay ku taallaa wakadaa saxaabada qaarkood yacni talqiin bay u samaynayeen si qofku xadka uga baaqdo qof dumara ayaa waxay tidhi saraqtu waxbaan xaday markaasaa waxaa ku odhanaaya abudardaa waxaan filayaa sanadka sheekh albaani waa saxiixinaya markaasuu odhanayaa talqiin buu u samaynayaa si ay marka uga noqoto qirashaday qiratay xadka hadda saraqtu bay tihi waan xaday markaasuu odhanayaa maa saraqti yacni marka waxa weeye maad xadin yacni quulillaah quulillaah albaani wuxuu odhanaya sanadkeed waa saxiix waa talqiin uu qofku kaga baaqanayo wa haakada kullu daalika waxay ku tusinaysaa yacni markaa yacni sida xuduudda shubahaadka looga daafacaayey ayay marka waxay tilmaamaysa oo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay u sameynayeen sida marka xadiiska nebigaba laga qaadanayo culamada qaarkoodna ijmac bay ku soo naqliyeen muqtadaa xadiiska idra'u alxuduuda bishubhaat waxay ku soo naqliyeen ijmaac bay ku soo naqliyeen waana tilmaamayaa shaykhulislaam ibnu taymiya iyo culamo kaleba ruuxa islaamnimadiisu yaqiin ay ku sugnaato inaan markaa shaki lagaga rarin islaamnimada wakadalika xaafid ibnu xajar wagayruhu min ahli cilmi waa markaa tilmaamaya marka baabkani waa baab yacni markaa ballaadhan oo waasica weeye bal waxa weeye iyaday u baahan tahay yacni marka itlaaqa iyo tacyiinka baabkaasna kollay inaynu ka hadalno haddana waynu iska dibdhigaynaa darsigaynu insha allahu tacaala aynu geli doonnaa qaala shaykhu alimaamu maxamed bn cabdilwahaab raximah allah iclam ana nawaaqid alislaami casharatu nawaaqid waxaad ogaataa in nawaaqidda islaamka waxyaalaha islaamnimada buriyaa inay markaa toban yihiin nowcan maa halkaa nusakh way iskhilaafsan yihiin annaaqid alawal naaqidka koowaad waynu arki doonnaa waa ashirku billaah ashirku fi cibaadat illah nusakha qaar waxay qorayaan iclam anna min acdami nawaaqid alislaami cashara islaamnimada waxyaalaha buriya waxaa ugu weyni badan casharatan toban baa ugu weyni badan nusakha kale badankoodu waxay qorayaan iclam anna nawaaqid alislaami cashratu nawaaqid waxaad ogaataa waxyaalaha islaamnimada buriyaa inay yihiin toban arrin inay yihiin toban arrin oo wax burinaya inay yihiin labada cibaaro waxaa fiican min acdami ta qoraysa waayo siiqadan kale waxaa loo fahmi karaa inay ku kooban tahay waxyaalaha islaamnimada burinaya tobankaa inay ku kooban taha loo fahmi karaa laakiin min acdami nawaaqid alislaami marka la yidhaahdo mintu waa litabciid waxay faa'iidaynaysaa ashyaa kale inay jiraan laakiin tobankani kuwa ugu waaweyn inay ka mid yihiin qaar kaloo waaweynna inay jiraan shuraaxda caqiidada sharaxday mashaayikh kibaaro waaweynna waa leeyihiin baaxisiin duuna daalikana waa leeyihiin marka mashaayikhda sharaxday bacdi ka midii waxay mareen nawaaqidda islaamku inay tobanka ku kooban tahay oo ay munxasir ku tahay maxamed amaan jaami sharxiisa wuxuu marayaa inay tobankaa ku kooban tahay wa kadalika shuruux kale oo culammada qaarkood ay markaa sharxeen iyaguna waxay mareen tobankani waa tobanka laysku waafaqsan yahay ijmaacan bacdi kale waxay mareen tobankani nawaaqidda kale islaamkuna waa kuway u noqonayso oo tobankaasay u wada noqonayso tobankaas ayay u wada noqonaysa laakiin waxa weeye sidaasi markaa saxiix ma aha saynu markaa shalayba ishaarnay sawaabku waxay tahay tobankani kuma koobna nawaaqidulislaamki kuma koobna waxyaalaha islaamnimada buriyaa tobankan kuma koobna nuskhada markaa kalee qoraysa ina min acdami nawaaqid alislaami casharatan ayaa saxan oo sii fiican waxaana jirta nawaaqid badan oo aan u noqonayn tobankan oo ka baxsan masalan iddicaau nabowa nebinimo in la sheegto waa naaqid ka baxsan oo ma soo gelayo kuwan wa kadalika aliftiraac cala allah been abuurka allah lagu been abuurtaa nawaaqiddan waa ka baxsan tahay yacni waxa weeye ashyaa badan ayaa jiro aan soo gelin shakiga lagu gaaloobo laftiisu ma soo gelayo nawaaqidan soo geli maayo nawaaqidan ma soo gela waa shay ka baxsan bacsiguu ka shakiyey nubuwada nebigu ka shakiyey dee wuxuu noqonayaa markaa gaal buu noqonaya haddana kuwa laynoo sheegay kama mid aha sida sheikhu kutubtiisa qaarkood ku sheegay tobankan uu soo gaar yeelay waa kuwa markaa ugu khatarta badan ee ugu dhicitaanka badan sababtaas usoo gaar yeela erayga nawaaqid waa maxay nawaaqid waa jamcu naaqid waa buriye waxaa macruufa in lagu isticmaalo xagga weysada nawaaqid nawaaqidulwuduu baa jira waxyaalaha weysada buriya waxyaalaha weysada jebiya haddama aragta marka lafdiga nawaaqid buu sheikhu ka cabiray nusuusta lagama cabirin ereyga nawaaqid waxyaalaha islaamnimada lagaga baxo ashirku iyo alkufru iyo alriddatu ayaa laga cabiray shirki waa ka mid alkufru waa ka mid alridda waa ka mid waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira hadda ma aragta yartadid marka waa ku soo aroortay nusuusta yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaأti illaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunah yartadda iyo yartadid arridda waxay ka mid tahay alfaadda ku soo arooray nusuusta ku soo arooray qur'aan iyo sunnaba waa ku timi walaa tartadduu calaa adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin marka aridda ka mida ashirku baa ka mida waman yushrik billaahi yacni lafdiga shirkiga in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni waxa weeye erayga shirki baa ka mida kufri baa ka mida laakiin lafdiga nawaaqid waa lafdi istilaaxiya oo sheikhu isticmaalay walaa mushaaxata fi listilaax halka culammada qaarkood ay ka cabireen qawaatic ka cabireen faqiihii shaaficiga ahaa ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa wuxuu ka cabiray qawaaticu lislaam waxyaalaha islaamka gooya marka qawaaticu lislaam iyo nawaaqid lislaam shabah bay isku leeyihin haddama aragta erayga nawaaqid muxuu shiikhu uga cabiray dadkii waxay yaqaanaan nawaaqid alwuduu waxyaalaha weysada jebiya waxyaalaha weysada jebiya in la bartaa waa lagama maarmaan haddii kale qofku isagoo weyse qabay baa dhici karta weysadu inay ka jabto aanu ogeyn weysadu inay ka jabtay waayo ma garanaayo waxa weysada jabiya wuxuu u mucaamilayaa u dhaqmayaa sidii mid weyse qaba haddamaanta marka muhim sow ma aha inuu weysada waxa jabiye barto kadaalik waxa islaamnimada buriyana inuu bartaa saasoo kale muhim u tahay waayo waxaa dhici karta wixii islaamnimada buriyey haddaanu garanayn inuu ku dhaco isagaan garanayn inuu ku dhacay isagaan garanay inuu ku dhacay inuu ku dhaca iman karta marka si aan taasi u dhicin yacni aad iyo aad waxa u muhima barashada la barto ayaa markaa u muhima shiikhuna waa isku shabbahaa lislaam iyo nawaaqid alwuduu yacni marka waa isku shabbahaa sida kutubihiisa qaarkoodba uu ku yidhi oo marka waxa weeye aynu ku soo marray kutubaha qaarkood isagoo tilmaamaya oo odhanaya sida qofku marka waxa weeye islaamnimadu waa ka buri kartaa oo dee islaamnimadu markay ka burto yacni waxa weeye cibaadaadkiisii ma ansaxayaan sida haddii marka waxa weeyaan tahaaradu ay ka jabto aan salaaddiisi u ansaxayn marka naxwa haada ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen nawaaqid ulislaam dhowr boqoloo naaqid bay gaadhaysaa culammada qaarkoodna waa sheegeen asheekh saalix fawsaana wuxuu yidhi culamada qaarkood way gaadhsiiyeen ilaa afar boqol oo naaqid inay tahay waxa uga horreeyey tacbiirka sulaymaan ibnu sixmaan oo isaguna yidhi afar boqol oo naaqid ayuu markaa gaadhsiiyeen culammada qaar waxaan filayaa iqnaaca inuu nisbi yacni xajaawi inuu iqnaaca ku sheegay afar boqol oo naaqid laakiin kitaabka iqnaaca ee fiqiga ah cala madhab alxanaabila suwar badan waa tirinayaa laakiin wakhtii horeo kolley aan tiriyey inta uu sheegaayo afarta boqol ma gaadhin waxaan jeclahay boqol iyo soddon meelahaas boqol iyo toddobiyo labaatan ama boqol iyo soddon taqriiban meelahaas inaan ka dhigay caddiga aan tiriyey sidaa inay ahayd baan filay calaa kulli xaal waxaynu gelaynaa naaqidka koowaad alwalu annaaqid alawal ashirku fii cibaadati illaahi tacaala naaqidka koowaad shayga koowaad ee islaamnimada burinayaa waa wadaajin in lagu sameeyo fii cibaadati illaahi tacaala cibaadada ilaahay la caabudaayo cibaadadii allaah in cid kale allah lala caabudo ama cid kale la caabudo oan allah ahayn shirkiga ama ishraagga lagu samaynayo wadaajinta ah wuxuu noqonayaa shay islaamnimadii burinayoo lagu gaaloobayo wadaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo wax lala wadaajiyo allah ma dhaafayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru waa u dhaafayaa maa duuna dalika wixii gaalnimo ka sokeeya wuu u dhaafayaa liman yashaau cidduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa wman yushrik billahi faqad iftaraa isman cadiima wa qaala tacaala allah waxauu yidhi inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu annaar wama lildaalimiina min ansaar innahu sha'niye man yushrik billaahi ku kastoo allah u shariig yeela oo cid kale la wadaajiya wuxuu la gaar ka yahay faqad xarama allahu calayhi aljanna xaqiiqe waa ka xaaraantinimeeyey allaah kaa korkiisa jannada waa ka xarrimay oo janno marnaba ma gelaayo mar hadduu shirkul akbar ku dhintay jannadu xaaraan bay ka tahay wa ma'waahu nnaar hoygiisuna naar weeye wama lildaalimiina min ansaar daalimiintana uma sugnaan min ansaar cid u gargaarta uma sugnaan wa minhu aldabxu ligayri illaahi kaman dabaxa liljinni aw lilqabr wa minhu waxaa ka mida e, shirkiga allah loo shariig yeelo oo cid kale lala caabudo waxaa ka mida addabxu ligayri illaah gowraca allah cid aan ahayn wax loo gowraco kaman dabaxa liljinni aw lilqabr kaman dabaxa liljinni waa sida kii jinka wax u gowracay aw lilqabri ama xabaasha u gowracay oo kale yacni hadduu markaa jin wax u qalo ama markaa waxa weeye yacni markaa xabaalaha wax u qalaayo oo dadka qaarkood siday markaa ugu qalaan daday ay ka aaminsan yihiin iyagoo wax kaga doonaayo ugu dhowaanaya yacni waxay noqonaysaa shirki akbar ayay noqonaysaa sheikhu waxa uu tilmaamay raximahullah wadaajinta ilaahay cibaadadiisa lagu sameeyo oo cid kale allah lala caabudo oo allah iyo cid kale la wada caabudo amaba cidaan allah ahayn la caabudo labada mid walba waa soo gelaysaaye inuu allah iyo cid kale wada caabudo waa shirkigii haddaanu allahba caabudine cid kaleoo allah aan ahayn uu caabudana iyaduna waa shirkigii cibaadadii allah xaqa u lahaa cid kale haddii la siiyo ama nooc anwaacda cibaadada ka mid a yacnii cid kale loo sameeyo aan allah ahayn waxay noqonaysaa shirki akbar bay noqonaysaa wadaajintii ama shirkigii weynaa bay noqonaysaa weynida badnaa shirkigaa weynida badanna yacnii ciqaabtiisu waa weyn tahay waa gaalnimadii weynayd buu soo gelayaa ruuxa ku dhintaa waa ahlunaar naartana waa ku waarayaa abad al aabaad inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama'waahu annaar ku kastoo allah u shariig yeelo oo bimacnaa shirkigaa ku dhinta jannada ilaahay waa ka xarimay oo janno marnaba ma gelayo ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin allah gaalada waa ka xaaraantinimeeyey ee biyaha jannada iyo cuntada markaa jannada markaa mid walba waa ka xarimay marka jannadu xaaraan bay ka tahay gaalnimada weyn ruuxa ku dhintaa marnaba janno ma gelaayo jannana ma urinayo hoygiisuna waa naar naartaana waa ku waaraya inuu ku waarayana allah waa inoo sheegay oo ay markaa naar abadiya tahay ilaa ariiqa jahannama khaalidiina fiiha abada khuluudka gaaladu naarta ku waarayaanna ilaahay wuxuu inoogu sheegay inay tahay abadi saddex aayadood oo qur'aana ayaa laynoogu sheegay khuluudka ay gaaladu ku waarayaan naarta inuu yahay khuluud abadiyo abadan lagu qaydi saddexda aayadoo abadan lagu qaydaayo waa aayadda suuratu nisaa aakhirkeeda ku sugan iyo aayadda suuratu suuratulaxzaab aakhirkeeda ku sugan iyo aayadda suuratuljinni ku jirta iyadoo abadan aan lagu qaydin mawaadic kaloo badan bay ku soo aroortay laakiin naarta khuluudkeeda iyadoo abad lagu qaydaayo saddexdaa mawdic bay ku timi saddexdaa mawdic ayay ku timi saas aawadeed marnaba naartu baabi'i mayso cadaabkeeda ma khafiifaayo cidda gashay ee markaa gaalnimo ku dhimatayna lagama soo bixinaayo abadan dadka ahlulkabaa'irkee dembiyada waaweyn ku dhintay kuwooda la cadaabo ee ahlu tawxiidka ahaa baa yaga markaa laga soo bixin doonaa naarta oo janno ku dambayn doona laakiin cid gaalnimo ku dhimatay kufri akbar ama shirki akbar iyadoo abad alaabaad naarta waa ku waarayaan waa khuluud abadi ah allahna uma dembi dhaafaayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bih allah ma dhaafayo in loo shariig yeelo dhaafi maayo agsarka culammadu waxay yidhaahdeen shirkigan waxaa looga jeedaa akbar oo asqarkii ma soo gelaan bacdu ahlicilmi oo cammimay waa jiraan aayaddan oo yidhi an yushraka bihi waxaa loo jeedaa shirkigoo dhan akbarkiisa iyo asqarkiisaba waxaana laga soo naqliya ahlucilmiga qaarkood laba qowl inay ka yeesheen ibnu taymiya waxaa laga soo naqliyaa marba inuu si yidhi marna uu markaa duuna daalika geliyey marna uu yidhi markaa waxa la dhaafi maayo umana jeedaan culammada ahlusunne ee odhanaya shirkul asqarka la dhaafi maayo inuu naarta ku waarayo ciddii shirkul asqar ku dhimatay muraadkoodu ma ah laakiin waxay u jeedaan laabudda min cadaab ilaaba ilaa waa lagu cadaabayaa waa laga soo goynayaa dabeedna waa laga soo bixinayaa marka laga jaro oo jannu ku dambaynaya oo cid asalka tawxiidku ku sugan yahay naar ku waari maayaan abadal aabaad ee kollayba jann ay ku dambaynayaan laakiin waxay leeyihiin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ma soo gelaaye laabudda min cadaab in cadaabka laga soo jaraa lagama maarmaan laakiin sida saxiixa ah jamaahiiru ahlicilmina ay mareen waa in shirkul asqarku uu yahay taxta almashii'a mashii'ada ilaahay iyo doonista ilaahay in hoos yaallo ayaa saxan culammada wejiga kala maray waxay cuskadeen nakiradan fii siyaaqi nafyi dhacday oo masdarka mu'awalka ah an yushraka bihi ishraakan bihi masdarkaa laga dhalaalinayo waa nakira fi siyaaqi nafyi bay yidhaahdeen ina allaha laa yakfir an yushraka bihi ishraakan bihi nakira fii siyaaqi nafyina waxay faa'idaysaa cumuum ayay faa'idaysaa yacni taasay cuskadeen laakiin culammada sida kale martay waxay yidhaahdeen shirkiga haddii qur'aanka la itlaaqo waxaa loo isticmaalaa haaliban in looga jeedo akbarka mawaadicda kale ku soo arooray eeg innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna miyaa la odhanayaa waa soo gelayaa asqarkii ilaa halkan halkanba waxaa ku sugan nakira fii siyaaqi sharti baa ku sugan say nakiradu ugu sugan tahay ficil baa yaallee ficilka dimnigiisa ayuu ku jiraa masdarku maadaama uu markaa waxa weeyaan juz macnihiisa ka mida uu u tadamunaayo saas aawadee waatay culammadu yidhaahdaan ficilka siyaaqu shardi dhacay cumuum buu faa'iideeyaa waayo alafcaalu nakiraat baa zajaaji ku soo naqliyey ijmaacu nuxaad nuxaaddu inay ku ijmaaceen saas aawadeed baa cumuumaadka marka laga hadlayo alfaadda faa'iidaynaysa lagu daray yacni ficilka shardigu galay wanaxwu laa sharibta aw in shariba watafaquu in mastarun qad juliba waa ka saaxibulmaraaqi odhanayo watafaquu laa sharibta aw in shariba ficilkii nafyigu galay iyo ficilkii shardigu galay ayuu markaa u keenay oo ku daray adawaadka cumuumka faa'iidaynaysa calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay shirkul akbarka ciddii ku dhimata allah kama dhaafaayo naar abadi ah ayaa u sugnaanaysa marka shirkiga la yidhina waxaa soo gelaya gaalnimadii weyneed oo dhan culammadu waxay isweydiiyaan masale ku saabsan alkufru iyo ashirku ma farqaa u dhaxeeya mise waa kala duwan yihin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdaan yacni farqaa u dhexeeyo waa cumuum iyo khusuus laakiin bacdu ahlicilmi waxay mareen shirki iyo kufri inay bimacnan tahay bay mareen inay bimacnan tahay ayay mareen daa'ifa min ahli ilcilmi baa saa maray oo shirki kasta inuu kufri yahay kufri kastaana shirki yahay laakiin jumhuurku waxay qabaan shirki kasta waa kufri laakiin kufri kastaa shirki ma marka labada kufriga ayaa guda ballaaran saas aawoodee waa la isla ogol yahay nusuustana waa caddaynaysaa tasriixinaysaa ahlu kitaabku kaafiriin inay yihiin ina aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannam marka mushrikiintii gaar baa loo saara marka kufaar inay yihiin binasi alqur'aan waa tilmaamaya laakiin mushrikiin ma yihiin khilaaf baa ku jira bayna ahli ilcilmi calaa kulli xaal ahlucilmiga qaar waxay maraan cinda aliqtiraan farqa u dhexeeya ama cinda alifraad marka mid la sheego ka kalena waa soo guda galaa ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca marka xaalkanoo kale waxaa laysku waafaqsan yahay an yushraka bihi ina allaha laa yakfir an yushraka bihi gaalnimo o dhan looga jeedo yacni markaa taas waa la ysla ogoliyey oo shirki baa la itlaaqaa iyadoo loo jeedo kufri oo dhan marka allah gaalnimada laga gaaloobo kufri akbar ama shirki akbar allah ma dhaafayo laakiin wixii gaalnimo ka sokeeya ciduu doono inuu u dhaafo ayuu ilaahay u dhaafaya waa ciddii dunuubtii gaalnimada ka sokaysay ku dhimatay baa looga jeedaa hadduu ilaahay doono u dhaafayo marka naaqidka ugu hormariyey waa cibaadada ilahay ee shirki lagu sameeyo haddii macnaha la ballaadhiyo ashirku billaahi la yidhaahdo allah in loo shariig yeelo anwaacdii tawxiidka dhammaanteed shirkiga muqaabilka oo dhan baa soo geli lahaa ashirku billaah yacni allah in loo shariig yeelo oo cid kale lala wadaajiyo ashirku fi rububiya ashirku fi alilaahiya ama fi lcibaada ashirku fi alasmaa'i waasifaat ashirku fi rububiya haddii waxa weeye la ictiqaadiyo khaaliqan allah ahayn inuu jiro yacni waxa weeye oo ilaahay afcaashiisii cid kale lala wadaajiyo lala siiyo la yidhahdo makhluuqaadka bacdi ka miday abuuraan cid makhluuqa lagu sheego waxay noqonaysaa shirki fi rububiya ama shirku fi afcaal illaah afcaasha ilahay oo shirki lagu sameeyey ay noqonaysaa ashirku eh, fi lcibaada waa joognaa fi lilaahiya fi lcibaada waa ashirku fi alasmaa'i wasifaat magacyada ilaahay iyo sifaatka ilaahay in shirki ama wadaajin lagu sameeyo oo masalan asmaadii ilaahay cid kale lagu magacaabo allah la gaarka ahaa ama wejigu wejiguula khaaskaa cid kale lagula magacaabo ama sifaatkii ilaahay yacni markaa cid kale lala siiyo ama lagu shabaho man shabbaha allaha bikhalqihi kafar ku kastoo allaha khalqigiisa ku shabbahay waa gaaloobay haddamaaragta haddii la yidhahdo cid makhluuqa siduu allah wax u ogyihi u og yahay oo yacni sida allah wax u awoodu u awoodaa waxay noqonaysaa ashirku fi sifaat oo shirki lagu samaynayo haddii la yahay sifada khaaliq iyo sifada makhluuqu way isshabbahaan oo tamaaman waa isku mid waxay noqonaysaa shirki fi sifaat oo tashbiihu waa shirki fi sifaat wey haddii asmaadii ilaahay wejigu allah ula gaarka ahaa ama kuwuu la khaaska ahaaba ama kuwii cid kale lagu itlaaqi karayey wejiguula gaarka ahaa cid kale lala siiyo oo lagula magacaabo waxay noqonaysaa shirkun fi alasmaa wasifaat bay noqonaysa oo magaca allah allah baa la gaara makhluuq haddii allah lagu magacaabo waxay noqonaysaa shirki arraxmaan saasi le asmaada yacnii sifa ahaan cid kale laguma sifeeyey oo sifa ahaan loogu sifeeyey ama raxiim ha ahaado ama ra'uuf ha ahaado ama caliim ha ahaado ama xaliim ha ahaado ama asmaada kale allah u soo arooray laakiin sifa ahaan cid kale loogu itlaaqay haddii wejigii ilaahay ula gaarka ahaa loogu magacaabo cid kale ama loogu sifeeyo oo la yidhaahdo waxa weeye yacni markaa raxmadda ilaah iyo raxmadda makhluuqu waa isku mid ama waa isshabbahaysaa ama caliim wuxuu yahay sidoo allah caliim u yahay yani waxay noqonaysaa yani shirki fi lasmaa wasifaat marka calaa kulli xaal baabka shirkigu waa ballaadhan yahy marka cibaadadii ilaahay waa xaq ilaahay la gaar yahay cibaadada waxay dhammaan ku baaqayeen rasuullada iyo nebiyadu allahoo keliya in la caabudo ucbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay'a allaha caabuda allah waxba ha la wadaajinin oo cid kale ha la caabudina falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun allah andaada ha yeelina qaara ku shabbahaysaan oo la masaynaysaan yani ha u yeelina oo khasaa'istiisi iyo wuxuu la gaarkahaa alla siinaysaan ya aayaadku waxay sheegayaan cibaadada in allah loo gaar yeelo marka laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxay tahay allah keliya ha la caabudo saas aawadeed rasuulladii maxay ku baaqayeen yacni allah oo keliya caabuda waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi an laa tacbuduu ila allah allah cid aan hayna caabudina allahu qura caabuda ya waqad jaa'athum arusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah anlaa tacbuduu ila allah iyo laa ilaaha ila allah wa bimacna waa isku macna weyi walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut allaha caabuda taaguutka inaa caabudaanna ka fogaado ka dheeraada ka fogaado ka dheeraada marka laa ilaaha ila allaahu waxay faa'iidaynaysaa cibaadada allah in lagu koobo oo keligii la caabudo taasay faa'iidaynaysa buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah riwaayaadka saxiixa waxaa ku soo arooray qaarkood buniya alislaamu calaa khamsin calaa an yucbada allaahu wa yukfara bima duunahu islaamnimada shan baa lagu bineeyey kow waxa ah in allah la caabudo oo wixii allah ka soo hadhay cibaadada la caabudayo laga kufriyo ya cala an yucbad allaahu wa yukfara bima duunahu haakada marka cibaadada waa in rabbi keliya loola yimaada haddii cid kale allah lala caabudo waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa waana acdamu denbin sida xadiiska bukhaariguba sheegaayo min xadiisi cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi waxaan weydiiyey rasuulka sala allahu aleyh wasalam sa'altu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ayu dembi acdamu cinda allah dembigee baa ilaahay agtiisa ugu weyni badan qaala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak dembiga ugu weynida badani waa inaad ilaahay nid u yeesho niddu waa maxay niddu shay wa shibhu wa miluh shayga nidkiisu waa ka la midka ama shabahaya an tajcala ilaahi niddan wa huwa khalaqak inaad allaha nid u yeesho midaad la masaynayso ku shabbahayso ama la simayso iyadoo allah ku abuuray waxa weeye waa dembiga ugu weynida badan saas aawadee awalu amrin marka qur'aanka qiraa'adiisa lasoo bilaabo amarka ugu horreeya kula kulmayaa waa maxay wa amrun bilcibaada wa amrun bialtawxiid yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun ucbuduu rabbakum waxaa loo jeedaa cibaadada u keliyey keligii caabuda kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid sida markaa waxa weye cabdullahi bnu cabaas laga sheegay cibaado kastoo qur'aanka ku timi oo bimacnaa layna amrayaa waa tawxiidka weeye waxiduuhu bilcibaada cibaadada u keliyeeyaa looga jeedaa keligii caabuda keligii caabuda markaad qur-aanka qiraa'adiisa soo bilowdo awalu nahyin kula kulmayaa waa nahyun can ishirki waa reebis shirkiga laynaga reebaayo falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun allah andaad ha u yeelina idinkoo garanaya allah inaanu andaad lahayn yacni qaar eh, lagu shabaho ama la yacni siman aanu markaa lahayn marka wuxuu sheekhu yidhi wa minhu adabxu ligayr illaah kaman yadbaxu liljinni aw lilqabr waxaa ka mid a yacni shirkiga cibaadada lagu samaynaayo waxaa ka mid a addabxu ligayr illaah gowraca allah cidaan ahayn wax loo gowracayo kaman yadbaxu liljinni aw lilqabr sida ka wax u gowracaya jinka wax u gowracaya ama qabriga wax u gowracaya ama qabriga wax u gowracaya addabxu ligayr illah waa laynoo diiday qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin yacni waxaad tidhahdaa salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda waxaan nolosha kula imanaya iyo waxaan ku dhimanayaaba lilaahi rabbi alcaalamiin allah bay u sugnaatay marka salaaddiiyo gowraca laysku lammaaneeyey laa shariika lah marka labadaba shirkigu inuu gelaayo ayaa laga qaadanaya labaduba cibaado fasalli lirabbika wanxar fasalli lirabbika rabbigaa u tuko rabbigaa dartii u tuko wanxar waxna u gowraco u dhuundhow haddama aragta marka waxa weeye gowracii iyo salaadii halkaana waa la isku lamaaniyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah allah ha nacdalo man dabaxa ligayr illaah kii u gowraca allah cid aan ahayn kii u gowraca alla ha nacdalo ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka gowraca jinka loo gowracayaa waa shirki weyn waayo waa cibaada lighayr illah dadka qaarkood marka jinku dureeyo ama ay xanuunsadaan waxay markaa sameeyaan dariiqa aan sharci ahayn yacni fooxiso iyo faaliye iyo waxaasay u tegayaan kuwa in loo tagaana ma bannaana way waa kaahinkii waa dembi weyn oo kabaa'ira tegista loo tegaayo wax la weydiinayo markaasay deed odhanayaan waxaannu ka qabanaynaa jinkii baannu ka qabanaynaa qaarkood markaasay odhanayaan waxa weeye markaa neef caynkaas oo sifadaa leh oo sidaa iyo sidaasa oo jinku codsaday la kaalaya neefkii baa jinka loo biraynaya ya saarka iyo waxyaalaha caynkaasee la samaynayo jinkii wax loo qalayaa waxa weeye waa cibaada ligayr illaah waa cibaado jinkii la caabudaayo qofkii hadduu yaro ladnaado ma aha markaa dariiq markaa dee wanaagsan inay tahay taas yacni marka sidaa la sameeyey ku ladnaatay ama qofkani ku yaro raystay dee jinka shayaadiintani marka iyaga la caabudo oo lagu raalligeliyo cibaado la caabudaayo marka lagu raalligeliyo bay dhibtii ka yara daynayaan ille waxay doonayaan qofkan inuu gaaloobe inuu gaalnimada ku dhintuu rabaa shirki inuu la yimaado jinka wax u gowraco waxa u dhaanta inuu iska xanuunsado inta markaysaa cimrigiisa ka hadhay waayo yacni khasaare yacni marka abadi ah bay u sababayaa gaalnimadu oo cadaabu kuwaaru u sababaya hadduu gaalnimo ku dhinto hadduu jin caabudo jin wax u qalo dee waa ku gaaloobaya milladuu kaga baxaya isagoo jinka wax u qalaya salaadda uu tukanaya waxa u tarimayso kumana islaamaayo ilaa uu cibaadada jinka caabudaayo ka beri noqdo oo ka baxo yacni kuma islaamaayo yacni kuma islaamayo yacni kufriga waa inuu markaysaa markaa ka noqdaa oo ka baxaa caqiide kufriya hadduu qofku ku dhaco caqiidadii waa inuu markaa waxaa ka toobad keenaa ka baxaa laakiin kufriga ah qof ictiqaadsan kufrigiina samaynaya afkana kale laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha ila allahuda odhanaya waxba u tari mayso waxba ma anfacaysa dadka qaarkood markay guryaha dhistaan waxay sameeyaan si aanu jinku guriga uga degin ama ugu dhibaatayn bay jinkii wax u qalaan waa shay xaaraan aan bannaanayn in jidka wax loo qalo waa shay aan bannaanayn oo markaa shirki ah gowraca jinka loo gowracayo oo baqasho jinkii laga baqanaayo wax loogu qalayo maaha qof kasta oo markaa waxa weeye guri dhistay oo dee markaa waxaweye casuumad sameeyey inuu jin caabudayo ama jin wax u qalayo ma aha waxaa jira markaysagaa dadka qaarkood yacni inay yidhaahdaan nicmadan baan ka shukri naqayaa dabeedna markaasaan casuumad samaynaya taasi waa ka duwan tahay maaha jinkii wax loo qalay intaynu ka hadlayna maaha waa nooc walaa'imta ka mid a ah alwakiira la yidhaahdaa wakiiratu baanin yacni waxa weeye sunno ma tahay mise waxa weeye waa caado mustaxdasa ah taasi waa shay aakhar fuqahada qaarkoodoo istixbaabay ma ku saxan mise kuma saxna hadda baabkeenna maha taasi waa mas'ala ukhra laakiin waxaynu ka hadlaynaa qalitaanka jidhka wax loo qalayaa waa shay shirkiya weeye oo ma bannaano wakadaa yacni markaa dadka dhintay ama dad awliye laga aaminsan yahay waxa loo qalayo ee loogu dhowaanayo ee wax lagaga doonayo markaa waxa weeye lagu tacdiiminayo ee lagu weynaynaayo oo lagu maslaxanayo oo laga rabo markaysaga xoolaha inay ugu barakeeyaan ama dhibaatooyin kaga daafacaan ama ay yani marka xanuun ka qaadaan ama wax la mida yani waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa yani adabxu yani waxa weeye ligayr illah bay soo gelaysaa lacana allahu man dabaxa ligayr illaah ayay noqonaysaa waxa hataa la diiday xabaalaha waxa lagu dulqalaayo xadiiska abu daawuudka waxaa ku soo arooray laa caqra fi lislaam waxa baala lagu dulqalaa islaamnimada kama mid ahaa ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa caqra fi lislaam ya waxay ahayd arrin markaa gaalada qaarkood ay isticmaali jireen qofku markuu dhinto inay xabaashiisa korkeeda wax ku qali jireen markaasaa nebigu arrinkaa diiday oo yidhi laa caqra fi lislaam xadiiskana abu daawuud wakhayruhu baa soo wariyey imaam nawowi wuxuu ka odhanayaa khulaasatulaxkaamka sanadkiisu waa saxiix wa kadalika shaekhulalbani isaguna wuxuu odhanaya waa saxiix cabdurasaaq wuxuu odhanayaa kaanuu yacqiruuna cinda alqabri baqaratan aw shaatan waxay ahaan jireen qaar ku qala xabaasha agteeda sacbay ku qali jireen ama neef adhiyay ku qali jireen haddama aragta talo muraadkay ugu qali jireen maxay tahay qaala alkhaaabiyu shuraaxda axaadiista sharaxday sheekh ka mid ah oo culammadii hore ah oo shaaficiyulmadhabna ahaa culammada muxadisiintaana ka mid ahaa oo saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetankii dhintay sharaxa abu daawuudka markuu sharxaya wuxuu odhanayaa kaana ahluljaahiliyati yacqiruuna alibila calaa qabri rajuli iljawaadi yaquuluuna nujaaziihi cala ficlih liannahu kaana yacqiluha fii xayaatihi fayuطcimuha aladyaaf fanaxnu nacqiluha cinda qabrihi lita'kulaha asibaacu waltayru fayakuuna muciman bacda mamaatihi kama kaana muciman fii xayaatih waxay yidhaahdeen ninka deeqsigii markuu dhinto yacni xabaashiisa agtiisaan wax ku qalaynaa si waxa weeye markaa yacni bahalaha iyo xoolaha iyo ay u cunaan oo siduu markuu noolaaba wax u quudin jiray markuu dhinto dabadeedda markaa loo quudiy ilaa uu ka odhanaayo wa minhum man kana yadhabu fi dalika ila annahu ida cuqirat raaxilatu cinda qabrihi xushira fi lqiyaamati raakiban waman lam yucqar canhu xushira raajila wa kana hada cala madhabi man yara albacsa minhum bacda almowt macaalimu sunanka ayuu ku odhanaya calaa kulli xaal taasi waxay ku saabsan tahay xataa haddii allah loo gowracaayo xabaasha agteeda in wax lagu qalaa waxay noqonaysaa mid mamnuuca laa caqra fi lislaam bal ka warran saaxibulqabriga haddii loo qalayo ka warran oo loo gowracaayo yacni markaa bal ka warran dabxi likhayr illah hadday tahay oo magaca masiix lagu gowracaayo ama magaca weliga lagu gowracaayo ama weli hebel yacni la odhanaayo waxa weeye marka wankaagi waa qalaya yacni kurbada iga fay waxaan isii waxaan iga daafac caynkan ya yacni waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa shirkun billaah bay noqonaysaa alimaamu nawowi wuxuu odhanaya wa ama dabxu ligayri illahi falmuraadu bihi an yudbaxa bismi gayri illahi kaman dabaxa lisanami aw isaliibi aw limuusa aw liciisa sala allahu calayhima aw lilkacbati wanaxwi dalika fakulu hada xaraam walaa taxilu hadihi adabixatu sawaءn kana daabixu muslima aw nasraaniya aw yahuudiya nasa calayhi shaaficiy waitafaqa calayhi asxaabuna fain qasada maca dalika tacdiima almadbuuxi lahu gayri illahi tacaala waalcibaadata lahu kana dalika kufra fain kaana daabixu musliman qabla dalika saara bidabxi murtadda imaamu nawowi macnahaas waa tilmaamay calaa kulli xaal waxaanu tilmaamay haddii waxa weeye looga jeedo marka la gowracaayo yacnii cidda loo gowracayo aan allah ahayn lagu weynaynaayo haddii looga jeedo iyo cibaado la caabudaayo loogu dhowaanayo kufri bay noqonaysa hadduu ahaan jiray marka muslimna gowrucu ku noqonaya murtad wadakara shaykhu ibraahimu almaruudiyu min asxaabina ana ma yudbaxu cinda istiqbaali sulطaani taqaruban ilayhi aftaa ahlu bukhaara bitaxriimih liannahu mima uhilla bihi ligayr illaahi tacala markaasu wuxuu soo naqliyey yacni imaamu nawowi sheekh marka culammadii hore ee shaaficiye ka mida oo ibraahim almaruudi la odhan jiray nusakha qaar dabcadaha waxaa ku dhacay ibraahim almarwasi laakiin waa khalat oo sax ma aha sawaabku waxay tahay waa ibraahim almarruudi weeye yacni waxaa la odhan jiray ibraahim ibnu axmed ibni maxamed ibni cali almarwaruudi laakiin marka lasoo ikhtisaarinaya almarruudi la yidhaahdaa abu isxaaq saaxibu tacliiqa shan boqol soddon iyo lix ayuu dhintay tarjamo wuxuu ku leeyahay alansaab lisamcaani iyo taarikhu lislaam markaa sida dabcadaha qaarkood ku dhacday oo sharaxa saxiixu muslim ka mid yahay waxa weeye dabcadaha qaarkood almarwasi sawaab ma asheekh ah, ibraahim almaruudi ama marwaruudi oo asxaabtayda ka midii ah, waxa uu sheegay buu yidhi waxa markaa boqorka marka la qaabilaayo la bireeye la gowraco caadaa jiri jirtay wakhtiyada qaarkood beledada qaar laga isticmaali jiray caadadaasoo ahayd boqorku markuu beled booqdo oo magaalo tago dadku waa ka hortegi jireen meesha laga soo gelayo magaaladay markaa isi safi jireen oo joogi jireen xoolahana waa la keeni jiray marka uu meeshaa boqorku yimaado baa hortiisa lagu birayn jiray isagaan iman lama birayn jirin waa lala sugi jiray marka waxa weeye marka lala sugo markaasaa lagu salaamayaa gowraca wah wah wah wah wah wah yacani marka neefafkia markaa la biraynaya la gowracaya hortiisa lagu biraynaya inta hore o dhanna waa lala tubayn culammadii reer bukhaare waxay fatwoodeen buu odhanayaa imaamu nawowi na ka soo guurinayaa ibraahim almaruudi inay xaaraan tahay oo ay soo gelayso mima uhilla bihi ligayr illah dee wakhtiga weliba watiga wakhtiga hadalkan la sheegayaa waa qarnigii shanaad iyo yacni markaa meelahaas weyi haddama aragta waxay ku biraynayaan kollayba waa magaca ilaahay laakiin maqsuudku markuu tacdiimkii yahay ya bay waxay ka soo qaadeen inay soo gelayso mima uhilla bihi ligayr illah ibnu taymiya wuxuu yidhi ka warran hadduu magaca ilaahay qofku ku bireeyo laakiin uga jeedo tacdiimka ciddan markaa inuu ku weynaynayo shaksigan oo isaga marka waxa weeye yacni markaa inuu ku weynaynaayo muraadkiisu u yahay yacni tacdiiman wa tadallulan wuxuu odhanayaa waxa weeye qasadka ayaa haaliban inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa marka ictibaar ma yeelanayso lafdigi iyo qowlka hadday iskhilaafaan yacni markaa ictibaar ma yeelanayso uu ku dhawaaqay bismi illaahi yacni markaa taas ictibaar ma yeelanayso waxay noqonaysaa inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa noocaasay noqonaysaa cala kulli xaal yacni marka ashirku yacni cibaadada ilahay in lagu sameeyaa waa shay lagu gaaloobayo milada laga baxaayo oo lagu yacni marka khasaarayo weeye cadaab abadiyana sababaysa yacnii shayga u tusaaleeyo dabxi lighayr illaahi ahayna waa mid ka mida weeye laakiin waa ka guda ballaadhan yahay halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk